alxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaaci waman waalaa amaa bacdu casirkan casirkii sagaashan iyo lixaad wuxuu ka mid yahay casiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu maraynay qismigii u dambeeyey shanaad ee kitaabka qismulmucaamalaad waxaynu ku jirnay baabuljihaad waxaan maraynay maadada almaadatu saadisa maadadii lixaad fiimaa kii gudihii bay ku saabsan tahay yalzamu la rabo likhawli lmacaraka dagaalka marka la jiirayo marka dagaalka la galaayo ee muslim iyo gaalo loo dagaalamayo arrimo ilaashan karaa ah layska rabo arrimaha marka dagaalka la galaayo layska rabo ayaa maadadu ku saabsanta almaadatu saadisa maadadii lixaad fii maakii gudihii ayay u maado tahay yalzamu la rabee laasima bikhawdi lmacraka dagaalka jiridiisa marka dagaalka la jiirayo waa in waxyaalo lagaa maarmaana gacanta lagu hayo laabudda waxaan laga maarmayn lilmujaahidi qofka dagaalamaya aan looga maarmayn cinda khawdilmacaraka dagaalka markuu galayo agteeda min tawafuri ilaxwaal axwaali inay u buuxdo alaatiyati axwaashaan imanaysa in qofka dagaalamaya ayuu buuxsanto gacanta inuu ku hayo laabudda waxaan laga fursanay lilmujaahidi qofka dagaalamaya cinda khawdi ilmaaraka dagaalka markuu jiraayo agteeda min tawafuri ilacwaal xalyaali inay u kaamil noqdaan alaatiyati imanayso kow arrimaha waxay ka bilaa asabaatu sugnaan iyo walistimaatatu nafhurid xaala zacfi marka laysku garguurto oo muslim iyo gaala loo dagaalamayo waa in la sugnaadoon goobta laga cararin nafta in la hurow casabaatu sugnaan iyo walistimaatatu nafhurid xaala zacfi isku suqidii agteedii nafta la hurow id xarama allaahu eebbaweyne waa xarimay case eebbakaadka addoommada wajalla weynaaye alinisaama baqasho la jaboo la baqdo amaama alcaduwi gaalada hortooda in laga cararo ilaah waa xarimay xaala sacbi goorta laysku garguuranayo laysku siga gacmaha laysla galo qofka muslimihii orod looma ogol cararo biqowlihi eebbaweyne hadalkii baana loogu diiday taalaa korahaye yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow idaa laqiitum haddaad la kulantaan aladiina waca kafaruu gaaloobay zacfan haddaad dagaal ku kulantaan falaa tuwalluuhum ha u aladbaara dhabarka saad u carraysaa ama u dhabarjeysaa sidee wey dhibaatada iyo dagaalka iyana waa loo siman yahay adigaana janniya ajri sugaaya isaga gaalma sugaayo yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo idaa laqiitum haddaad la kulantaan alladiina waxaa kafaruu gaaloobay zacfan dagaal kula kulantaan falaa tuwalluuhum ha u jeedinina aladbaar sharta markaa u jeedinina sharti bay leedahay markaan baqada lagu ogolay tirada aada ka cararayso laba laabka waa inayan ka badnayn qofkama carari kartid labana kama carari kartid saddex haddayna waa waa carari karta saddex hadday noqo waad carari karta tii buu kuu sheegay wahaadaa koortaan dhabar la jeedin karin fiimaa idaa kaana hadduu ahaado wey cadadulkufaar gaalada lala dagaalamaya tiradooda laa yasiidu midaanan ka badnayn calaa cadadi lmuslimiin muslimiinta tiradooda laba laabkeed inaydan ka badnayn oo in laagna kama carari karaan muslimiinta laba laabkoodna kama carari karaan laakiin saddex karaan qoortaan dhabar la jeedinayn fii idaa kaana hadduu ahaado wey cadadulkufaari gaalada tiradooda laa yasiidu midaanan ka badnayn calaa dacfi lmuslimiin muslimiinta tiradooda laba laabkeeda ee fain saada hadduu ka bato bian qaatala rajulun waa inuu la dagaalamo min almuslimiin muslimiinta kamida salaasatan ga saddex min alkufaari gaalo kamida iyo fa akhar in saddex ka badan inhizaam inuu cararo markaa xaraama saddex iyo afar hal hadduu yahay waa ka carari karaa faisahada hadduu ka bato bian qaatala rajulun nin waa inuu la dagaalamo min almuslimiina kamida adatan saddex qof ayuu la dagaalama kamaa ana man ruux in hazama cararay qasda mukhaadacati ilkufaar gaalada inuu lugooyo darteed buu u orday liyanqada inuu rogaal celiyo calayhim korkooda aw inhazam ama waa cararay liyanxaza inuu u dulmo ilaa ficati lmuslimiin muslimiinta kooxdoodii inuu ku darmo ayuu u cararay labadaa goorba laa yu-addu lagu tirin maayo munhaziman nin lagu tirin maayo walaa dembi calayhi korkiisa maaha daliilkiina waa kan liqowlihi tacaala ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayisan ilaa fiatin hay-adii hore qaarkeedii dambow yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu idaa laqiitum aladii axdan falaatbaad waman yuwalihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayisan ilaa fiatin amarkoodii oo la khilaafo waa inayan dhicin walartikaaba nahyihima eebiya rasuul waxay reebeenna inaan lagu dhiiran oon la samaynin afar waxaa weeye tarku nisaac dood dhaafideediiyo walkhilaafi isgarabmaridu iyadoo dagaalkii la bilaabayo in la iskhilaafaa maaha isaguna khilaafka jabbuu soo jiida maxaa markaa khilaafka iyo muranka loo diidaya lidukhuuli lmaaraka dagaalkii gelidiisii safan waacidan iyadoo hal safa la yahay lagalaa la doonaya la isku duuban yahay laa sulmata ayan fonkor fiihi ahayd walaa sakra midna kolkaa safkii meel jaban iyo meel xun inayan jirin ee laysku duuban yahay tarku nizaac doodka tegideeda iyo walkhilaafi muran lidukhuuli ilmaaraka dagaalka gelidiisii darteed safan safniman lagu galo waaxidan mida laa sulmata ayan dhaliili ku jirin iyo meel jaban fiihi safka gudihiisa walaa sakra fangor iyo meel banaana waa inaynan jirin oo waxaa la rabaa quluubun laabyaal mutaraabitatun isku xirxiran iyo wa mutaraasatun safan aada moodid kalburyaani dhis almarsuusi laysku xiray oo yashudu bacduhu uu qaarkii adkaynayo bacdan qaarkii kale sidaasaa in dagaalkii lagu gala la doonayo quluubun qalbiya mutaraabitatun isku xiran iyo waa ajsaadun jismiya mutaraasatun sifan siman oo isku xiran adkalbunyaani dhismoodid oo yashidu uu adkaynayo bacduhu lista qaarkeed bacdan qaarkii kale shan waxa wey asabru dulqaadasho wey oo macrakadii iyo dagaalkii lagu dulqaato waalmusaabaraatu la sabirta mid wey oo gaaladii waa dagaalamayaan iyaguba waxa dhiba ee soo gaara waa u sabrayaan kolka adigoo muslima seebaadan u sabrin wey walistimaatat nafurid wey fii qowdi lmaaraka dagaalka dhexgelidiisa xataa yankashif ilaa uu ka jabo ka faydmo alcaduwu colkii oo watanhasim ay ka burburto sufuufuhu sababyaalkiisa baa iyadana saas la rabaa asabru sabrid wey waalmusaabaratu adkaysi wey walistimaatatu nafhurid fii khawdi lmaaraka dagaalka jiiridiisa gudaheeda xataa yankashifa alcaduwu ilaa colkii uu ka faydmo watanhasima sufuufuhu safafyaalkiisa ay ka jabaan qaala allaahu eebba weyne wuxuu yihi tacaalaa korahaaye yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow idaa laqiitum haddaad la kulataan fiatan koox gaalaa fadbutuu sugnaada wadkuru llah eebba weyne cusa kasiiran in badan lacalakum mudnidiin haddaad sugnaataan oo eebba xustaan tuflixuun inaad guulaysataan aadiculla eebba weyne warkii yeela wa rasuulahu rasuulka warkiisii yeela walaa tanaasacuu hadoodiina fatafshaluu waad banjaraysaan watadhaba waxaad tegaysa fii xukum quwadiina ee sabra ina allaaha eebba weyne maca saabiriin dadka sabruu ma cod yahay bilcawni waannasri gargaar iyo kaalmo kolkaas shantii qodoba ayadana laga qaatay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow idaa laqiitum haddaad la kulantaan fiatan koox gaala haddaad la kulantaan fadbutuu sugnaada qodobkii ugu horeeyey kii labaadna waa wadkurullah eebba weyne xusa kasiiran in badan lacallakum mudnidiin inaad tuflixuuna guulaysataan kii saddexaad wa atiicuullah eebba weyne warki wa rasuulahu rasuulka warkiisana yeela <clears throat> kii afraad walaa tanaasacu ha murmina fatafshalu waa fuleeyoobaysaano watadhab waxaa tegaysa riixukum quwadiina kii shanaadee u dambeeyey waa ina allaaha eebba weyne maca saabiriin dadka sabra ayuu ma odyahay tamadadii lixaadu almaaddatu asaabica maadada toddobaad fii aadaabi iljihaad jihaadka edabtiisa ayuu u maada yahay almaadatu maadadii asaabicatu toddobaad fii aadaabi iljihaad jihaadka adabtiisa gudaheeda ayay u maada tahay liljihaadi waxaa u cidda u sugnaatay ay tajibu waajibto muraacaatuha adabta ilaalinteeda fa inahaa gargaarka caamilyaalkiisa fiihi fi ljihaadi lagu gargaarsado wahya adabta la rabaa waa cadamu ifshaai siri iljeyshi ciidanka muslimiintaa sirtooda inaan la faafinin wa khutaduhu jaangooyada ciidanka inaan la faafinin wey alxarbiya ee dagaalka loo nisbeeyey biljihaadi adaabun buu leeyahay adab ay tajibu waajibto muraacaatuha adabta ilaalinteeda fa inahaa adabtaasoo la ilaaliyo ayaa cawaamilu nasri gargaar kuwa soo jiidaa fiihi jihaadka gudihiisa wahiya kow cadamu ifshaai siri iljeysh ciidanka sirtiisa oo aan la faafinin wa khudadihi jaangooyadiisa alxarbiya colaada loo nisbeeyey faqad kaana wuxuu ahaan jiray rasuulullah eebaweyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye idaa araada hadduu nabigu rabo alkhuruuja bicid ilaa khaswa duulaan loo baxo maa mid kastaba duulaanka ha ahaado wara nabiga wuxuu isku qarin jiray bikayriha tuubax meehe keyrkeed kamaa warada sida ku soo aroortay fi saxiix xadiid fayow gudihii ku soo aroortay isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam aanan been sheegeyn baa haddana xeel dagaal yuu sidaa u yeeli jiray arrintaa marka maxaa ka mid ah waraa bikayriha hadduu rabo masalan inuu jiddo u duulo nabiga meelan jiddo ahayn buu soo magac qaadaysa wuxuu dhihi jiray yumbu yaqaan waa rabaa yumbuxna male wuxuu leeya yumbu xaggee loo maraa masaafadeedu maxay dhan tahay ciidamada joogaana maxay dhan yihiin marka hadalqaadka nabiga ay munaafiqiintu maqlaan baa loo digayaa reer yumba waxaa la leeyahay nabiga waa idin maagan yahayo idinku idin hadal haya markaa gaaladii jiddo joogtay tii yumba yumba bay isugu tegeysa iyagoo mooda yumba in loo duulay jiddoo wax jooga la arkin oo laga tegay baa lagu dhufanay idan xeel dagaalu beenna la sheegi maayo meeshaasaan u duulayna taana u diili mayna la oran maayo marka waradu waa sidaas isqarin laysku qariya meesha la rabo midaan ahayn marka faqad kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka wuxuu ahaan jiray idaa araada hadduu rabo alkhuruuja bicid ilaa khaswatin maa duulaan loo baxo wara wuxuu isku qarin jiray bikayriha tuu rabo maahee tu kale ayuu isku qarin jiray kamaa warada sidii ku soo aroortay fi saxiix xadiidka saxiixa gudihiisa laba waxa wey isticmaalu rumuud ramsiyaaliya washicaara iyo walishaaraad in la isticmaalo waxa weeye war ay ciidamadu isla garanayaan dadka kale se uusan garanayn ayaa la isticmaalaya marka markii la rabo dayuuradii la sheego haddaad tiraa dayuuradaha soo kiciya ama meeshaa dayuuradaha ku aadiya waxaa haddaad tiraahi warka naftiisii baa la iska xadaa idan si aan warka loo xadin baad wax ciidamadaada yaqaanaan asagan garanayn ciidamadaad la dagaalamaysid waad isticmaalaysaa shimbirahaad leedahay dayuuradii shimbiraha xagga u soo daaya bidix iyo midig ku hagaajiya idan rubuus iyo ishaara aan la garanayn baa la isticmaala isticmaalu rumuus ramsi waa war in yar laga soo qaaday isticmaalu rumuus ramsi yaala isticmaalidoodii iyo washicaaraad calaamooyin iyo walishaaraad tilmaano laysla yaqaan oo ciidamada isku mida isla yaqaan ciidamada kale ma yaqaanaan bayna afraadi ciidamada fardiyaalkooda dhexdooda liyacrif inuu aqoonsado bihaa ishaaraadkii bacduhu ciidamada qaarkood bacdan uu qaarkii kale ku aqoonsado fii xaali ikhtilaatihim goortay ciidamadii ku darmaan bilcaduwi colkii markay ku darmaan ayaa la rabaa ishaaraad iyo tilmaan gaaro iyagu isku aqoonsadaan aw qurbihim hadday dhowaadaan min makaanihi makaani iljeys jeyska makaankiisii hadday u dhowaadaan faqad qaal wuxuu nabiga yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye wuxuu yihi inbayatakum hadduu idin miro alcaduwu col oo habeenihu haddii colkii habeennimo idin galow si ay isu garataan idinka mu'miniinta oon qaarkiin qaarka kale u dilin ilaa waa mugdi waana habeen waana la iskadiyey waa la farganacsan yahay marka habeennimuu ciidanka idin miro faquuluu waxaad tidhaahdaan xamiim laa yubsiruun kolkaa marka dadka muslimka ay xamiim laa yubsiruun yidhaahdiin waisgaranayaan kolkaa qofka xaamim laa yubsiruun le inuu ciidamadii muslimiinta kamid yahay ayaa ka garanaysa taa nabigay ka sugnaatay mid labaadna abuubakar baa ciidan loo dhiibay ciidankii abuubakar uu la tegey kaalay weerar ku qaadeen maxaa laysku garanaya kolkaa abuubakar iyo raggiisa amit amit ayay lahaayeen kolka marka inaad ku soo aada rabtid inaad ogaatid muslim inuu yahay amid baad oranaysaa isagiina amid buu ku oranayaa laakiin ninkaan amidda hore loo barin waxay tahay garan maayo inbayatakum ulcaduwu colkii hadduu idin miro faquuluu waxaad tidhaahdaan xamiim laa yunsaruun xamiim laa yunsaruun loo gargaari maayo gaalada dhaha wa kaana shicaru sariya tilaalo calaamadood waxay ahayd kasa duushay maca abibakrin abibakar bay la duuleen oo abbaanduula u ahaa waxa uu calaamo ahay amid amid saasay isdhihi jireen saddex waxa wey asamtu aamusid wey war badan iyo buuq looma baahna lacfi iyo dhibaataiyo khilaaf u dhalay mar haddii dagaalkiiba bilowday wax muhima iyo dan in la maahaane buuq iyo sheeka looma baana asamtu aamusid wey cinda khawdi alxarba cinda khawdi lmaaraka xarbihii marka la gale fikriyada la jiirayo in la aamuso wey asamtu aamusid cinda khawdi lmaaraka fikrigada jiirideedii agteedii la aamuso idilaqadu hugunka iyo buuqa iyo wasulaa qaylada yusabibaani waxay sabab u noqdaan alfasala banjari bitabdiidi ilquwa quwadii oo baaba-do watashatut ilfikar fikradii oo kala tagto ayay taa sababaysaa daliilkeedii lima fiibaahu daliila rawaa abu daawuud uu wariyey ana asxaaba rasuulilah eebba weyne rasuulkii asxaabtiisa sala allahu lacnisa allaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye kaanuu asxaabtu waxay ahaan jireen yakrahuuna kuwa qoonsada asawta qaylada cinda alqitaal dagaalka agtiisa oo haddii la dagaalagayo qaylada ma ayan rabin kaanuu asxaabta waxay ahaan jireen yakrahuuna kuwanaa asawta qaylo cinda alqitaal dagaalka agtiisii la qayliyo afar waxaa wey ikhtiyaaru lamaakin meelayaal doorashadood asaalixa ee usuubata lilqitaali dagaalka intaan dagaalka la bilaabin goobta fiican in loo hormaro wey hadday buuri jirta xagga buurta la maro wey iyagu dhulkiiyo hoos ha mareen maxaa jira buur haddaad tegtid adigii wax walba waad u jeedaa oo meel koraad fuusha adigase inaan lagu jeedin oo dhagaxa iyo geedaha lagaa garan waayaa laga yaabaa markaa meel dagaalka usuubata ayaa la maraya ikhtiyaaru lamaakin meelayaal doorashadoodu asaalixati ee suubane bilqitaal dagaalka usuubata wa tartiibi lmuqaatili ragga dagaalamayana waa la habaynaya haddii ciidanku xoog leeyahoo tiro badan yahay shan qaybood baa laga dhigaya hore iyo bilowga iyo madaxa waxaa la marinaya rag halisa geesiyaala dagaal aqaana oo dagaalka yaqaan oo baqay baa hore la marinaya qoladaa marka muqadamaa la yihaa midigta sidoo kale rag halisaa la marinaya dhanka midige maymanaa la yihaa dhanka bidixana rag halisa ayaa la marinaya maysaraa la yihaa gadaashana rag baa la marinaya aysan dib looga iman muslimiinta taa mu-akharaa la yira gudaha caruurta iyo haweenka iyo waayeelka iyo xoolaha gudaha la gelinaya qalbi baa la yihaa idan jeish mukhamasa wey waa ciidan magaca akhara midigna maymana bidixna maysara gudahana qalbi wixii jilisan ee loo baqaayo dhexdaa la dhigayaa ragga kalena saasaa loo habaynayo kolkaa dadka muqaatiliinta ee dagaalamaya saasaa loo habaynaya hore waxaa la marinaya dadka caloosha adag ee geesiyaalka ee dagaalramatada ah wa tartiibu lmuqaatili kuwii dagaalamayey habayntoodii wey wakhtiyaari zaman wakhti doorashadii almunaasib ee u qalma lishani lhujuumi weerarka qaadidiisa cala caduwi kolka korkiisii weerar lagu qaado labada qaboonow caruurtii in wax la galaa maxayta goorta nin iyo geed la kala gartee waagu baryo salaada subax la tukado waktigaas ogaaladii la galaya haddii waktigaa la haleeli waayana qoraxda duhur markay dhaqaaqdo <coughs> dabaysha duhur markay dhaqaaqdo ay qoraxda wareegtaan la qaadaya laakiin barqinkii iyo goran munaasib ahayn colkii la qaadi maayo labada qaboono nis horiyo nis dambe awalkii goortaasaa weerarka la bilaabaya wakhtiyaari zaman zaman doorashadii wey almunaasibi ee u galma lishani lhujuumi weerarka qaadidiisii cala alcaduwi colka korkiisii lagu qaado weerarka id kaana waxaa ahaa nabiga sala allahu naxariis allah badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyo min hadyihi hanuunkii nabiga uu ummadda tusay waxaa ka mid ahaa fi lxuruubi colaada ikhtiyaaru lmakaan meel in la doorto wazamaan san waxaa wey marka laga kulma gaaladaba dagaal lagu qaadi maayo dacwaa loo bandhigaya oo waxaa la leeyahay wardan kale idinka malihin soo gala islaamka daxwadaasaa loo fidinayaa hadday islaamkii soo galaan dagaal looma baahna hadday soo geli waayaan oo islaamkii diidaan ra-yi labaad baa loo bandhigayaa jizyaa la leeyahay waxaad ogolaataan inaad gudnimo ku noolaataan gobonnimona muslimka daysaan maal gobeedna bixisaan jizyaa magaciisa la yihaa hadday taa ogolaadaan waxaa laleeyahay iska jooga meelihiina jisyadiibaa laga qaadaya ducaa diintii u sheegtana waa loo dhaafaya hadday middaa labaad qaataan waa laga yeelaya labada markay diidaan islaamkiima soo geli diideen jizye iyo gudnimona ma diideen idan dagaal markaasuu ahaanaya marka saddexdaa arrimood baa isdabataal shan waxaa weeye dacwatu lkufaar gaaladii oo diinta loogu yeero qabla iclaani alxarbi colaadda intaan lagu dhawaaqin intaan colaadda lagu dhawaaqin baa horta diintiiyo islaamnimada loogu yeeraya qabla iclaani alxarbi colaadii ku dhawaaqideedii ka hor calayhim iyaga lala coloobo aw muhaajamatihim intaan la weerarin ayaa waxaa loogu yeeraya ila alislaam islaamka inay galaan hadday islaamka galaan war waa dhammaaday fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawuu zakaata fa ikhwaanukum fi ddiin fakhalluu sabiilahu walaalay markaa idiin noqdeen islaamkii hadday soo galaan islaamkii hadday diidaanna awil istislaam isdhiibaana leey gobaniman dhaafa gunimana qaata isdhiiba bidafci ljizya maalgobeedkii inaad dhiibtaan isdhiibidara fain abow alislaamu walistislaam islaamka inay galaan iyo inay isdhibaan labadiiba hadday diidaan falqitaal waa lala dagaalamaya id kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya idaa bacada hadduu nabiga dirayo amiiran nin odayo ciidamo hogaamiyaa kumaanduu nabiga diray calaa sariyatin ilaala korkeed aw jeyshin ciidan weyn sariyadu waa goosan dad yar weyn jeyskuna waa ciidan weyn hadduu nabiga dirayo awsaahu ninka amiirka hogaamiyaha ciidamaha ama abbaanduulaha wuxuu nabiga fari jiray bitaqwa allah eebba weyne ka cabsashadii ayuu abbaanduulaha fari jiray fii khaasati nafsihi marka hore bal adigaa xilkii ku fuula oo abbaanduulaha oo dadkan hogaaminaya bal siada gaar ahaaneed eebba uga baq saanuu nabiga oran jiray awsaahu wuxuu nabiga abbaanduulaha fari jiray bitaqwallah eebba weyne ka cabsashadii fii khaasati nafsihi naftiisa khaasnimadeedu uga cabsado wa uu uga eebacabsado macahu la jira min almuslimiina wa biman dabna nabiga wuxuu u dardaarmi jiray macahu amiirka dadka la jira min almuslimiina kamida khayran wanaag wa qaal wuxuu nabiga ku oran jiray abaanduulaha sala allahu calayhi wasalama idaa laqiita haddaad amiirow la kulantid caduwaka kolkaagaad u duulaysid min almushrikiin gaalo kamida fadcuhum ugu yeer marka hore ilaa idaa halaati khisaal waxyaal saddexaad midun ugu yeer mid alla mid ay kaa qaataan ay kula yeelaanna adigana kula dhaqan idaa laqiita haddaad la kulantid caduwaka colkaagoo min almushrikiin gaalada kamida fadcuhum ugu yeer ilaa ixdaa khisaal khaslayaal saddexa midood ugu yeer fa ayatuha saddexda midii ay ajaabuuka ka ogolaadaan ilayhaa midda faaqbal adna ka ogolo minhum xaggooda wa kufa reebtoon canhum xaggooda dagaal iyo xumaha ku samaynin gacmaha ka laabo saddexdii dhagayso udcuhum marka ugu horeysa ugu yeer ila islaam islaamka inay galaan ugu yeer fain ajaabuuka hadday kaa aqbalaan faaqbal minhum islaamnimadii ka aqbal wakufa canhum iyagana ka reebtoon kolkaa macalimiin waxbara unbaad u dhaafaysaa fain abow hadday islaamnimadii diidaan fadcuhum waxaad ugu yeertaa ilaa icdaa'i iljizya maalgobeed inay bixiyaan oy muslimka u ogolaadaan fain ajaabuuka hadday jizyadii yeelaan faaqbal adna ka ogolow minhum xaggooda wakufa canhum kana reebtoon fain aabow jizyadii hadday diidaan fastacin billaah eebbaweyne kaalmayso waqaatilhum dagaal ku qaado marka saddexdaasaa la isu dabadhigaya halkaana waxaad ka ogaatay islaamku qasadkiisa inayan ahayn inuu ama dhiigdaadiyo ama dad dhameeyo ama xoola dhaco ama uu qahar iyo faramaraduu wax ku qabsado ma adantu waa inay diinta baahdo dacwadana la ogolaadoon laga hor imanin alislaamu yacluu walaa yucla calayhi xukunka islaamka in la hoos yimaado wey in xukumkii islaamka la fuliyo wey gaala inaydan ka gacan saraynin muslimkii wey gunimi iyo dacfi iyaga inay lahaadaan wey gobonnimiyo sharaf iyo cizi waa inay mu'miniintu lahaato wasadaqa allahu fii qowlihi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin sharaf eebbaa le rasuulkiisaa le mu'miniintaa leh walaakina almunaafiqiin laa yafqahuun laa yaclamuun fain abow hadday diidaan fastacin billah eebbaweyne kaalmayso waqaatim la dagaala lix waxaa wey cadamu sariqa tuganimo waa inayaan dhicin min alghanaa'im xolii gebagabadaha ee gaalada laga helay xatooyo waa inayaan dhicin wixii laga helay gaalada waa la ururinaya haddii la ururiyaana khumus baa laga bixinaya haddii la khumus bixiyaana dadka loo qaybinaya kolkaa tuuganimo iyo hoosu dafidi ma jirto cadamu sariqa suganimo waa inayan jirin min alkhanaa'im gabagabadii gaalada laga helay inaan la xadin wey wacadami qatli innisaa waaladfaal washuyuuq waruhbaan afartaa qayboodoo dadka ka mida ah, inaan la dilin wey haweenka waa inaanan la dilin caruurta aanan qaangaarin waa inaanan la dilin waayeelka gaboobe cutigaa waa inaan la dilin suufiga ku jira kaniisada waa inaan la dilin kolka baasaska qaysaska iyo baadariyaasha waa iyo caruurta iyo haweenka kuwa lailaalay yaa la dilaya kashanqaadkaa la dilaya taana waxaad ku garatay islaamku naxariis inuu yahay la dili maayo caruur iyo haween iyo waayeel iyo qays kaniisa ku jira la dili maayo wasadaqa allaahu fii qowlihi waqaatiluu fii sabiili illah aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu gaashaanqaadka idinla dagaalamaya kaa unbaa la laynaya wax dacwada hortaagana iyaga wey amaa kuwa kan caruur iyo haween iyo waayeel iyo kuwa kan diini ma hortaagna in diinti iyo dacwadii la baahiyey ogol yihiin wacadamu qatli nnisaa haweenkii inaan la dilin wey waladfaal caruurtii inaan la dilin wey washuyuukh sufiyaalkii gaalada inaan la dilin wey goortaan la dilaynin waa hadday gaarula joogaan ciidamada laakiin haddii haweenkiiba la daribaynaa haweenka waa la tababaray dowladda wad israaeil naag baa mar u ahayd free minister goolda mayr baa la oran jiray dayaarad bay ahayd intay dayuuradda duuliso bay ku duldejiyeysaa aqalada madaarba uma baahna say dayuuradaha u taqaan aqalada korkooday saaraysa idan qofkii hadday saasoo kale noqoto waa yeel waa yahay laakiin waaba kaar bislaaday janan gaboobay oo khibrad ka badatay waa la gowracay dhuuntan loogu shubay ama naagtii waxay noqotay ciidan dhuuntan loogu shubay ilmihii weli ma qaangaadin laakiin yaraarinta lagu tababaray caruurta toddoba jir bay ku caqliyeysaan midkaan qayska ah waa sidoo kale haddayan dagaalka ka qeyb gelin oo ayan milo tarahayn ama hadday caruurta iyo haweenka iyo suufiyaalkiiyo waayeeladii hadday iyagiiba ciidamadii ka tirsan yihiin khibrad iyo tababar wataan dagaalamayaan dhuuntaa loogu shubaya iyaga in lam yushaarikuu haddayan wadaagin fi lqitaali dagaalka haddayan ka qayb gelin ayan wax ka wadaagin wey ee fa in qaataluu hadday iyagiiba dagaalamayaan qutiluu waa la laynayaa daliilkii waxa wey liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye liumaraa'ihi abbaanduulayaashii nabiga uu diri jiray madaxdii ciidamada ees nabiga diri jiray ayuu wuxuu ku dhihi jiray intaliquu dhaqaaqa bismi illaah eebbaweyne magicii ku dhaqaaqa wabillaah ilaahna kaalmaysta wacalaa milati rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa diintiisa korkeeda ku baxa haddaad baxdaan walaa taqtuluu hadilina shaykhan waayeel faaniyan dhammaaday walaa tifnan ilmo yar hadilina walaa sagiiran munuqna hadilina walaa mra'atan qof haweena hadilina walaa taqulu waxbaa khayaanina wadumuu khanaa'imakum gabagabada isku duwa waaslixuu wanaajiya waaxsinuu samafala in allaha eebba weyne yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniin saasuu nasriga ku imaanaya kolkaa tacaaliimta islaamka arag ah haddii qofkuu milatar yahay iyo hadduusan milatar ahayn iyo hadduu sibil yahay farqi muslimiintu male mid la arkaba waa inuu shareecada ku xirnaadaa tacaaliimta eebbana uu ka dambeeya wixii la faraana uu farma wixii laga reebaana uu ka fogaada kolka kuu xalaalayn mayso in adiga aada mujaahid tahay ood muhima islaamiya gudanayso haddana khaladaadiyo kuu banayn mayso indaliquu taga bismillaah eebbaweyne magacii ku taga wabillaah eebbaweyne kaalmaysta calaa milati rasuulillah eebbaweyne rasuulka diintiisa korkeeda iyadana ku socda walaa taqtuluu hadilina shaykhan waayeel faniyan gaboobay walaa tiflan midyad walaa sakiiran canug walaa mra'atan haween walaa taqulu wax khayaanina wadumuu ururiya hanaa'imakum gabagabadaad gaalada ka heshaan wa aslixuu wax wanaajiya wa axsinuu daacad noqda ina allaha eebba weyne yuxibu wuxuu eebba jecel yahay almuxsiniin marka daacadaaw todoba cadamu lqadri inaan la dhagrin wey miman qofu ajaarahu badbaadiyey muslimun qof muslima oo wa amanahu uu nabadgelyo siiyey calaa xayaatihi noloshiisa waxa wey inay muslimiintu isixgeliyaan oo haddii qof muslimiintii kamida daduu ammaan siiyo badbaadiyo waa loo dhaafaya waa loo dhaafaya shardi ma aha ciidamada ninkii uu sarreeyey iyo madaxdii inay yihiin waxa ammaanka bixiyey ee qofkan soo dumay ee nabadgelyada siiyey inuu aban yahay waxba shardi ma ee askari aan waxbana lahayn cabaysimaa hadduu ammaankii bixiyey ama ay qof dumara bixisay qof muslimiinta kamida qofkuu badbaadiyey waa loo badbaadinaya cadamu lkadri dhagar la-aanteed wey liman qof la dhagro uu ajaarahu badbaadiyey muslimun qof muslimaa soo badbaadiyey yaan laga qaadin ammaanada oo wa amanahu uu nabadgeliyey calaa xayaatihi noloshiisii korkeeda biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa taqduruu waxba ha khayaanina muslim wax ma khayaano xataa gaaladii in la khayaano ma banaana ballan haddaad lahayde oo aad dareentid inay gaaladii ballankii ayaan dhowraynin oo inay ballankii buriyaan oy ku dabamaryeeyaan oy ku gabawalaan hadday gaaladii rabaan adiga khayaana laguma ogola waad u waxaad leeyihiin ballan baynu lahayn idinma sabogin ballankii waa turi ogaada iska kay daciyi allahu fii qowlihi waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawa ina allaha la yuxibu lkhaainiin haddaadaad heshiis ahaydeen nabadgelyo lahaydeen daris dhowrid idinka dhaxaysay haddaad aragtid inay dhagar maagan yihiin fanbid ilayhim calaa sawa adiga iyo iyagoo ballanka isla og waxaad tidhaahdaa ballankii noo dhaceeyey waa tuuray waana idiin sheegay saacaddaa laga bilaabana iska kay jira saana la yeela kolkaa lama ogola laa taqduru hadhagrina wa qowli nabiga hadalkiisii waa u daliil uu yihi ina alkhaadira qofka wax dhagra yunsab waxaa loo taagaya lahu isaga liwaa-un bandiirad yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda calan baa dabadiisii la suraya qofka intuu nool yahay ku dhaqma dhagarta qiyaamadaa lagu cebaynayo meeshaa khaaliq iyo makhluuqiiba joogaan alawaluuna walaakhiruun odagii addamahayee laga beerma ilaa kii ugu dambeeyey meesha ay wada taagan yihiin baa dabadhacadan loo suraya loo suro baa lagu qoraya haadihi hadratu fulaan ibni fulaan inta magacagii la sheegayo kii aabbaha baa laleeyahay calanka waxaa noqday waa dhagarta adduunkuu ku dhaqmi jiray idan weliga adigoo muslima iska ilaali wax dhagar la yihaa qiyaamaad ku ceeboobaysa labada calan lagu furaya ina alkaadira qofka wax dhagra yunsab waxaa loo taagaya lahu isaga liwaa u bandirad yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda baa calan la suraya dabadiisa oo fa waxaa la oran doonaa haadihi calanka ama ujeediin hadiratu fulaan ibni fulaan hebelkiina hebelaha dhagartuu ku dhaqmi jiray oo calan loo bedelay wey sideed waxaa wey cadamu lmutlaq cadamu xiraaqi alcaduwi colkii inaan la gubin aan binaari lagu gubin wey haddii muslim iyo gaal loo dagaalamayo gaf kasta hadday gaalada sameeyaan dil waa bannaan yahay laakiin gubid ma bannaana oo in gaaladii ama xayawaankii naflaha ama quraanjooyinkii nafle in la gubo oo dab la geliyaan lama ogola sababtu waxa wey dab wax ku gubid hawleeba u gaara ilaah baa caasiyaalka cadaaba kolkaa inaga shaqadeen ma aha cadamu xiraaqi alcaduwi holkii inaan la gubin wey binnaari aan dab lagu gubin daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama dad ridoobay oo dhibaato gaaran u geystay muslimiintaa jiray inta ay soo islaameen ayay islaamkii ka noqdeen ay dib u ridoobeen hadday ridoobeen waxay ku dareen aflagaadi iyo hees ay nabiga iyo muslimiinta caynayaan markaasaa nabiga markii hore yidhi kuwaasi dhibaato gaaray geysteen gafkoodu gaalnimo waa ka sarreeya haddaad aragtaan guba intaan la bixin uu nabiga u yeeray asxaabti wuxuu yihi dab waxaan eebbaahay inuu wax ku guba ma banaana ee qoladan idiin sheegayay haddaad aragtaan dila hase gubina kolkaa dab lama ogo adabu ixraaqi alcaduwi kolkii inaan la gubin wey binaari aan dab lagu gubin liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi in wajadtum haddaad heshaan fulaanan hebel faqtuluuhu dila walaa tuxriquu ha gubina binnaari dab ha ku gubina fa inahu arrinka wuxuu yahay laa yucadib inuusan cadaabin binnaari dab ilaa rabunaa ilaaha naartale waxaan ahayn inuu dab wax ku cadaaba ma banaana kolkaa innaga haddaan basharkiinahay dil iyo xarig iyo gara iyo dhac arrimahaasaa banaanaanaya kolkaa qofka sharci lagu dilo ama lagu dhaco ama lagu xiro haddii la helo laakiin dab kollay ma banaana sina kuma banaana sagaal waxaa wey cadamulmutla sarwaji bixin la-aan wey bilkhatlaa dadkii la dilay qofkan haddii la dilay kifaaya nafti waa ka baxday maqsuudkiina waa la gaaray kolkaa isagoo maydoo dhintay in la gacmeeyo dhagax iyo bisimaha loo guraa lama ogola ama in la saxariiriya isagoo nool oo la yidhaha maradii xabad wejiga looga dhufto xanuunkaa dhaafaye intuu nool yahay kolba ijax laga siiyo saas in la yeela ma banaana kolkaa musla waa sarweji bixin iyo jirku dheelid wey taa ma banaana cadamulmusla inaan la sarweji bixin bilqaslaa kuwii la dilay daliilkeedii waxa wey liqowli cimraan ibni xuseyn saxaabi jaliila oo qiimi badan cimraan wuxuu yihi kaana rasuulullah eebba weyne rasuulkii wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaxusuna mid nagu booriya calaa sadaqa deeq bixin korkeed buu nagu boorin jiray wayanhana wuxuu nabiga naga reebi jiray can ilmusla sarwaj waliqowlihi hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi acafu nnaasi dalka kuwa ugu dhowris badan qitlatan habka wax loo dila baa ahluliimaan iimaanka halkiisia marka waxa la dilaayo dadkan tacaddi iyo xadgudub iyo waxa samaynin waa dadka ahlu iimaanka iimaankoodii baa kolka u diidaya inay maydsa xariiriyaan ama qof nool ku dheela oo nolosha ku cadaabaan acafu nnaasi dad kuwa ugu reebtoo mid badan kitlatan afka wax loo dilo baa ahlul iimaan iimaanka dadkiisa ah toban waxaa wey adducaau alla toogid wey adducaau alla toogid binnasri gargaar lagu alla toogo cala odayaal korkood laysugu gargaaro arrimahay ku jirtaa iyada nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidamada markuu isku duwo oo ragga habeeyo oo qaarba meel ku aadiyo goortaasuu alla bari la istaagi jiray haddana allaahumma munzila alkitaabi wa mujriya saxaabi wahaazima alacdaabi ahzimhum wansurnaa calayhim saanu dhihi jiri kolkaa tii macnawigahay iyo tii maadadahayd baa laysku dari jiray marka hadday noqoto hub iyo tababar iyo ciidamo waa kula wataan gaaladii laakiin waxaad gaalada kaga roon tahay tugma ilaahad kaga roon tahay ilaah baad ku xiran tahay kolka wixii asbaaba ee xisi ahee muuqanaya waxba ka tegi maysid raggii hubkii sahaydii gaadiidkii tababarkii wixii oo dhanba waad samaynaysaa waan soo marnay waaxidu lahum ma istadactum min quwatin wa min ribaadi ilkhayr ka gadaal waxaad dheer tahay inaad goortaa kadib adan wuruucin iyo isla weynaan oo tababarkaaga iyo ciidamadaada aadan isku hadlayn cid eebihii weynaa ee waaxidka ahaa ee guushiiyo gargaarka haystay inaad isku hadlaysa wey wasadaqa allahu fii qowlihi wama nasru ilaa min cindi illaahi alcasiizi alxakiim gargaarka meel kale kama yimaad alluu ka yimaada kolkaa muslimiintu labadaa quwo ayay ku dalagalaan ku dagaalgalaan quwadan macnawiga eeba ku xirnaanta iyo quwadan maadiga ee maxsuuska ay gaaladaba la wadaagto laakiin haddii muslim la sheegana lala dagaalamaya gaalo midkaan muslimkaana ma tukanayo kaa gaalkana ma tukanayo midkan magaciisuun baa maxamed iyo cabdullaahi la yihaa magaciisaa maga islaama hooyadii baa la meeriyey laakiin way ku dhaqan labadiiba midkoodna tukan maayo kana khamradiibu cabaya kana khamradiibu cabaya ka naagihii buu gubsanaya kana naagihii buu gubsanaya kolkaa waxay ku kala duwan yihiin oskan gargaar eeba ku sugaya waa marka waxa wey muslimiinta hubkooda halista waa midka hubkooda halista waa quwatullaahi casa wajalla iyadaa quwatullaahi ah in keligeed la cuskado oo asbaabtii daahirka ahay la dayacana maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam god buu galay markuu ka haajirayey maka almukarama una haajirayay madiina almunawara god buu nabiga galay calayhi salaatu wasalaam godka uu nabiga galay makuu markaa joogay madiine inuu aaduu rabay dhankii madiine uma soo bixin yeman buu u baxay nabiga suu raadgatayaala dhankii yeman ayuu u baxay kolkaasuu buur fuulay qoraf ku yaalla meeshuu galay qorafkii marka uu galay ayaa inuu madiine rag u jira waa looga madiina laga raadgooyey waa la soo waay walbaa lagu baxay waa la soo walxaashuu sameeyey wanaaggeedaana saddex maalmood haddii la wareegayay oo la daalay lacaga murxay iyo iska soo baxay saddex maalmood kadib kolkaasuu jidkii madiino toos uma soo qaadin wada goodir aan wax qaaday oon bani aadama jirin ayuu ku dhacay nin buu isaaray cabdullaahina iraqi la yihaa oo reer badiya oon muslim ahayn buu waxbaan ku siinaya adaa dalka kala yaqaan wadda aan la aqoonin madiine un iga soo rid madiine kolkuu yimidna qubiyo korbuuba uga yimid wamaca daalik siduu eebba ugu kalsanaa waxaad ka garanaysa in iyagoo gosi ku jira isagiiyo saaxiibkii radia allahu canhu abuubakar ay gaalada isoo kortaageen kolkay isoo kortaageen in abuubakar arkay lugahoodii iyo hoostuu ka arkay iyagii uma jeeda abuubakar baa naxoo ilmeeyoo yihi maanta waad gacan gasheen adiga iyo rasuulka iska ooyey abuubakaroo oynaayuu nabiga arkay abubakar maxaad la oynaysaa buu yihi wuxuu yihi yaa rasuul allah in qutiltu haddii aniga abubakara la idilo fa inamaa ana rajul minun baanahay waxba geeridayda dhibaato male wa in qutilta anta adigase haddii lagu dilo halakatil ummatu yuridii raqbati yaa diin u yaa dadkii hogaaminay oo inta markaan oynaya waxa wey wallaahi low nadara axaduhum taxta qadamayi